alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkani waa kii afar iyo tobnaad oo ka mida ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi asaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alkhaamisatu wahalaahuun qisada soddon iyo shanaad islaamu camar bni cabasata saxaabiga camar ibnu cabasa loo yaqaano islaamnimadiisa weeye radiallaahu canhu allaha ka raali noqdee can abi umaamata umaamo abiihi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala camar ibnu cabasatyaa wuxuu yidhi camar ibnu cabasata asulami kuntu waxaan ahaa isagaa iska warramaya camar ibnu cabasa walxaal ana anuguna filjaahiliyati islaamnimada ka hor aan ku sugnahay oo waqhtigii jaahiligu qabla alislaam aan ku sugnahay adunnu mid maleeya anna dadku calaa dalaalatin baadinimo inay ku sugan yihiin dadka uu ka hadlayana waa gaaladii ula noolaa iyo wa annahum ayagu laysuu inaysan ahayn calaa shay-in shay kuwa haystooo ku dul sugan diin ah wahum ayaguna yacbuduuna waxay caabudayeen al awthaana asnaamta ayay caabudi jireen fa samictu waxaan maqlay birajuli nin bimakkata maka ka soo baxoo la sheegayo kaasoo yukhbiru ka warramaya akhbaaran warar aysan dadkan reema ka hayn ayuu sheegayaa fariintiisu markay soo gaartay faqacadtu waan fadhiistay calaa raaxilatii gaadiidkaygii baan ku dul fadhiistay saan socdaal iyo safar u galo oo aan ninkaa hawshiisa usoo xaqiijiyo faqadimtu waan usoo galay calayhi nabiga dusha ayaan usoo galay sala allahu calayhi wasalama fa idaa waaba asagoo ruuxa la ii sheegayaa rasuulullaahi rasuulkii alle uu yahay sala allahu calayhi wasalam mustakhfiyan xaalo uu yahay mid isqarinaya jura-aa-u ay ku dhiiran yihiin calayhi dushiisa qowmuhu tolki oo aad waxa weeye loo handadayo oo loogu soo fakfakanayo fa taladaftu waan u dhuundhuuntay biiro u tartiibsadaysaan ula kulmi lahaa xataa dakhaltu ilaa uga soo galay calayhi nabiga dushiisa bimakata mako fa qultu waxaan ku idhi lahu asaga maa maxay baad anta adugu tah maxaa taa horta maada waxaa inta badan lagu ridaa shayga maalaayacqilka ah mantuna waxay ku dhacdaa shayga wax garanaya caaqilka ah cagsi in loo isticmaalona waa waa dhacdaa luqada carabiga oo shay aan caqli lahayn man loo isticmaalo shay caqli lehna maa loo isticmaalo halkan wuxuu u jeedo ma aha inuu ka wada ma nin baa tahay ma qof waxa weeye carabaa tahay daatada nebiga maaha wuxuu weydiinayo waxaadna ka fahmi doontaa jawaabta nebigu uu bixiyay sal aley wasalam wax daatada nebiga ku saabsan ma aha wuxuu weydiinaya waa sifadiisa ma anta adugu maxaa tahay sifadaadu maxay tahay ma nebi baa tahay ma qof bani aadamoo maxaa tahay baltaa iga warran maa anta maxaa tahay sifada nebigu weydiinaya sal aley wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ana nebiyun ana rajulun baan ahaa muusan odhan ana muxamadun baa muuse odhan sababtaa ah wuxuu garanayaa waxa la weydiinayo inaysan ahayn rajulnimadiisa wax ku saabsan ay tahay sifada ana nebiyun anigu nebi baana faqultu waxaan idhi wamaa nebiyun oo nebi waa maxay nebi maxaa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi nebigu arsalanii waxay soo diray allaahu alle faqultu waxaan idhi buu yidhi wa biayi shayin oo muxuu arsalaka kula soo dira qaala wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati larxaami qaraabada xidhiirinteeda wa kasri l awthaani asnaamta jejebinteeda wa an yuwaxada in la keli yeelo allaahu alle laa yushraku xaalo aan loola wadaajinayn bihi asaga shayn waxnaba intaasaa layla soo diray buy qultu waxaan idhi lahu nebigan waxaan ku idhi faman yaa macaka la jirankaaga ah calaa haada diintan aad haysato dadka ugu yeeraysid yaa kula qaatay qaala nebigu wuxuu yidhi xurun ruux xora iyo wa cabdun mid addoona ah, intuba waa i raaceen bulshada iraacday addoommo iyo xorba waa leeyihiin qaala wuxuu yidhi camar wa macahu nebiga la jirankiisana waxaa ahaa yowmaidin maalinkaasoo la joogay abubakrin iyo wa bilaalun bilaal miman dad ruuxa miman dad xalay ka mid yihiin aamana rumeeyey bihi nebiga sal alla alih wasalam abubakar iyo bilaal baa la joogay waxaad dareemaysaa labadaas saxaabi fadligooda iyo islaamnimadoodu inay ahayd wakhti aad u hore ay rasuulka la jaanqaadeen sala allahu caleyh wasalam fa qultu waxaan ku idhi buu yidhi innii anugu mutabicuka mid ku raacaya ayaan ahay aniguna waa ku raacayaa baan ku idhi buu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innaka adugu laa tastadiicu ma awoodid daalika arrinkaas yowmaka maalinkagaan haadaa ee kan ah maalinkan maantaya inaad iraacdid raacdid maka ila joogtid diintaada iyo shaciiradaada islaamka aada muujisatid ma kari kartid alaa taraa miyaadan arkayn camarow xaalii aniga xaalkayga iyo waxaala naasi gaalada xaalkooda say ii dhibayaan oo laygu dhiiran yahay oo gacan gacankugabad aan maanta anugu oho nin walba igu soo fakanaya miyaadan u jeedin anoo weliba dadkaygii dhex joogay iyo meeshaa ku dhashay talaan ku siinayaaye walaakin irjic noqo ilaa ahlika qoyskaagii ku noqo fa idaa goortii samicta aad maqashid bii aniga aad maqashid qad dahartu inaan guulaystay faatini ii imow buy waa arrin mucjiso ah oo ku tusinaysa nebi moxamed mucjisooyinkiisii qaybo ka mid a ah, sala allahu calehi wasalam ayadoo aad arkayso laleeyahay jura'aa calayhi nnaasu dadku ay ku dhiiran yihiin nebiguna sala allahu calayhi wasalama aad loo dhibayo cadaadis loogu hayo buu saxaabigan haddana wuxuu u sheegay inuu guulaysan doono waa arrin mustaqbal ah bulshada uu la nool yahayna aysan ka warqabin sida keliya uu ku ogaan karana ay tahay waxyi marka waa mucjiso mucjisooyinka nebiga ka mid a ah. horay buu usii ogaa inuu guulaysanayo qaala wuxuu yidhi fadahabtu waan tegay haddaan camar ibnu cabasa ahay ilaa ahlii qoyskaygii iyo qabiilkaygii xaggoodaan aaday wa qadima wuu soo galay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama almadiinata madiine ayuu soo galay wa kuntu waxaan ahaan jiray fii ahli qoyskayga mid ku dhex sugan oo reerkaygii baan sidii u dhex joogay fa jacaltu waxaan bilaabay atakhabbaru inaan dhegadhegaynayo aan xoodaaminayo al akhbaara wararka oo aan dadka dhegaysanayo oon waraysanayo bal ii warrama wa as'alu aan weydiinayaa annaasa dadka xiina waqtigii qadima uu soo galay almadiinata madiine nebigu markuu soo galay sala allahu aleyh wasalam xataa qadima ilaa ay soo galeen calaya dushayda ilaa ay iga yimaadeen nafarun koox oo min ahli yahriba ree yahrib ah yahrib waa madiine magacyadeedii hore magac ka mid ah oo min ahli lmadiinati ree madiina fa qultu waxaan ku idhi maa maxaybuu facala sameeye haadaa kan alrajulu ee ninka ah alladii kaasoo qadima soo galay almadiinata madiino bal ninkan madiino soo galay iiga warrama fa qaaluu waxay yidhaahdeen annaasu dadku fa qaaluu iyo annaasu iskuma xirra annaasu waa mubtadi fa qaaluu waxay yidhaahdeen annaasu dadkii ilayhi ninkaa xaggiisa siraacun loolan baa loogu jiraa bay yidhaahdeen raggii reer madiino joogay ninkaas aad baa loogu heelanaa oo loogu yaacayay oo loo kula baratamayay waqad araada waxay dooneen qowmuhu tolki qatlahu dilitaankiisa meeshuu uu ka yimid iyo ree makana inay dilaan bay dabceenoo falam yastadiicuu maysan awoodin daalika arrinkaasoo inay dilaan ah markaan fariintii ogaaday baan soo baxay buu yidhi faqadimtu waxaan soo galay almadiinata madiino fa dakhaltu waan u soo galay calayhi dushiisa fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow atacrifunii may garanaysaa muddo dheer baa udhexaysay reer makan la isku ogaa qaala wuxuu yidhi nacamhaa waan ku garanayaabui anta adugu alladii kiibaa tahay laqiitanii igula kulmay bimakata maka soo ninkii makay igu yimid oo aan reerihiinni ku noqo guushayda markaad maqashidna imowso adigii ma aha qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi balaa haa ninkii aa sheegaysay baana faqultu waxaan idhi yaa nebiyallaahi nebiga allow akhbirnii waxaad iga warantaa camaa shayga callamaka uu ku baray allaahu alle wa ajhaluhu aniguna aan jaahil ka ahay hadday noqoto xagga xugumka inaad xugumkiisa ii sheegtid hadday noqoto xagga sifada iyo qaabka loo samaynayana ayadana inaad ii caddaysaan kaa rabaa wixii adiguna aad garanaysid aniguna aan jaahil ka ahay akhbirnii waxaad iga warantaa cani salaati salaada xugumkeeda sifadeeda qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama salli tuko salaata subxi salaada waa bari salaadda subax horta tuko markaad salaadda subax tukatid humma aqsir ka joog cani salaati salaadda markaad salaadda subax ka baxdid salaad kalaha tukan xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu xataa tartafica weliba soo bixitaan keliya maahan ilaa ay kor u soo noqoto waran caaraddii wax leeg ay hoos ka soo baxdo bannaanka timaaddo fa innahaa iyadu waa qoraxdiiye tatlucu waxay ka soo baxdaa xiina waqtiga tatlucu ay soo baxayso beyna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees bartankooda ayay ka soo baxdaa wa xiina idin markaas yasjudu waxaa u sujuuda lahaa qoraxda alkufaaru gaalada qoraxda caabudaa wakhtigaa u sujuuda qoraxda marka adigu waa tukan waqtigaas humma salli tuko markay qoraxdu soo baxdo oy bannaan ka timaado intaa wixii ka dambeeya waa tukan kartaa fa inna salaata salaaddu mashhuudatun mid la imaanayo weeye maxduuratun oo lasoo xaadirayo malaa'ig ayaa imaanoo ka qayb gelin waqtigaas ducada la ducaystaa waxay u dhowdahay in la aqbalo salaadda marka lagu jiro raxmad ilaahina la helo subxaanah xataa yastaqila ilaa uu sugnaado adillu hoosku birumxi waran caaraddi ilaa uu noqdo oo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qoraxdii markay soo baxday oo ay bannaanka timi salaaddii way kuu bannaan tahay inaad iska tukatid sunno taxiyatulmasjid allahumustacaan sunno mutlaqa ah inaad iska sunaysato iska tukatid way kuu bannaantah markaas laga bilaabo qoraxdu ay soo baxday ilaa rumxi xataa tastayastaqila dilu birumxi waa ilaa lix saacay timaado oo qoraxdu ay ku aado madaxaaga bartankiisa markaas marka la gaaro ayadana uma aqsir ka jooga cani salaati salaada waa waqhtiga qaanfuurka ahoo qoraxdii bartanka ay ku aadan tahay fa inna idin markaas tusjaru waxaa la huriyaa jahannamu naarta jahannamo ayaa la huriyaayoo la shidaa fa idaa aqbala markuu soo qaabilo alfay-u hoosku markuu yimaado oo qoraxdii bartanka ay ka zuusho oo zawaalkii la gaaro oo dhanka galbeedka u zuusho intay madaxaaga bartankiisa ka tagto fa salli markaa tuko hadday sunno noqoto iyo hadday waajib noqotaba fa inna salaata salaadu sideedaba sunno iyo waajibkay dooni ha noqotee mashhuudatun waa mid la imaanayo oo lasoo xaadirayo maxduuratun la xaadirayo ilaa goormaan salaadaa wadi karaa mar haddii zawaalkii la gaaro adinkii dhacay duhurkii duhurkaa tukan markaa duhurka tukatid ka hor iyo kabacdiba salaadihii sunnooyinkaa waa iska sii wadan kartaa xataa tusaliya ilaa aad ka tukatid alcasra casarka ilaa casarka laga gaaro casarkii laftirkii tuko casarkii markaa tukatid uma aqsir ka joog cani salaati salaada xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo ashamsu qoraxdu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo salaad dambaha tukan fa innahaa ayadu qoraxdii taqrubu waxay ku dhacdaa markay dhacayso bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees bartankooda ayay ka dhacdaa wa xiinaidin markaa yasjudu waxaa u sujuuda lahaa ayada alkufaaru gaaladaa u sujuuda waxaa ilaahay qudradiisa ka mid ah qoraxdaani saaka markay baxaysay shaydaan labadiisa gees bay ka soo dhexbaxda galabta markay dhacdayna labadiisa gees dhexdooday ka dhacda oo asagu intaa ma joogaa intaasuu la eegyahay mise saaka markay soo baxduu tago waa kasii sii waa dhaqaaji waalcilmu cind allah laakiin nebigu wuxuu sheegay bayna qarnay shaytaanina inay ka soo baxdo kana dhacdo halka waxaad ogaatay salaada subax gadaasheed inaan la tukan karin salaad kale salaada casar gadaasheedna aan salaad kale la tukan karin labadana nebigu ciladooda waa sheegay sala allahu caleyhi wasalam salaada subax ka hor wuxuu sheegay qoraxdu markay soo baxaysa meesha ay kasoo soo baxda iyo wakhtigaas qolyaha cibaadaysto cibaadadu waqtigaas tahay qoraxdu markay dhacaysana sidoo kaleu sheeg waxaad ogaataa waxa nahyigu khaas ku yahay waxa weeye waa cinda tuluuc walghuruub markay soo baxayso iyo markay dhacayso markay soo baxayso bayna qarnay shaytaan markay dhacaysana bayna qarnay shaytaan labadaa waqtina qolyaha shaydaanka caabuda baa u sujuuda qoraxda rismiya shaydaan bay u caabudaan qorax ma caabudaan wakhtigaasay u sujuudaan shaydaanka dadkii caabudayay sujuuddooda yataadu taadu hadday isu ekaato isku waqti noqotana wuxuu leeyahay waa la ii wada sujuudu leeyahy waa kugu darsanaya qolyihiisa tirsiga suusan kuugu buuxsan marka khilaaf salaadu haddaysan wakhtigaa gaarin cinda alguruub iyo cinda tuluuca bada salaati subxina waa la tukan karaa bacda salaati alcasrina waa la tukan karaa wax mushkila maleh adilay leedahayna maalan hadda casrkii baan tukanay soo maa qofkii masaajidka soo gala masjid buu tukan karaa iskaa salaad sunaa inaad tukatid haddaad u baahatid oo war ramadaanka waa gebagebo ilaahay aan iyo muraad baan leeyaho laba ragcoo sunnaaan tukanaya alla aan ku baryaysid bacdalcasar way kuu banaanta keliya waxaad iska fiirinaysaa qoraxdu markay inta shucaac iyo fallaarya bixiso sii dhacayso markaasoo cinda guruubi shamsi oo shayddaanka geesihiisa ay ku aadantahay tahay markaa iska ilaali cumar wakhtigiisii bacdalcasar dadka tukanaya wuu uleyn jiray cabdulaahi bnu cabaasna iiqaqabuu ohan jiro waa u qaqaban jire markaasuu ulayn jiray keligana maahayna rag kalaa la qabqaban jiray waagii cumar uu dhintaa waxaa la arkay raggii ragga u qabqaban jiray markuu ulaynayo oo qaarkood bacdalcasr tukanayaan war maxaa idinku dhacaali waa idinkii dadka qabqaban jire waxayna cumar baa dhinta ushiisaan ka baqayn cumar laftirkiisaa la weydiiyo waxa layihi maxaa dadka bacdalcasar ugu diidaa inay salaado sunaayo tukadaanoo wuxuu yidhi caado iyo dhaqan bay waxay ka dhiganayaan inay casarka wakhtigiisa dilaan buu yidhi oo ay cinda alquruub gaarsiiyaan buu marka taasaan rabaa anna inaan ka fogeeyo waqti fiican qoraxdu ay nooshahay ay salaada tukadaan laakiin min xayu ljawaas waa bannaanta nabi moxamed aa bacdcasr tukan jiray sal aleh wasalam aad waxa u faahfaahiyey hawsha xaafid ibn xajar fatxulbaariga sheekh albaanina baxi qayima iyo adilada ku soo aroortay kitaabkiisa silsilatu axaadiidi saxiixa ayuu ku jamciyey marka waa bannaan taha bacda subaxna waa la tukan karaa bacdalcasrna waa la tukan karaa keliya waxaad iska ilaalisaa qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso ayib markay qoraxdu lix saac marayso oo ay bartanka ku aadan tahay hooskaaguna cirbahaaga iyo lugahaaga uu ku urursan yahay markaas ayadaana waxaa soo aroortay nahyo nebigu ha tukan buyu jahanama waqhtigaa la huriyaaye jamaahiiru ahlicilmi sidaa xadiidkaasu sheegay bay qabaan laakiin imaam shaafici baa wuxuu leeyaha qoraxdu markay lix saac marayso salaada jumcada waa la tukan karaa oo waqtigaas ayada ah jumcada in la tukadaa bannaan nahyiguna markaas ayada ku dhici maayuu leeyahy raximah llahu tacaala qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa nebiyallaahi nebiga allow fal wuduu'a weysada iga warran salaaddii waad ii sheegtaye bal weysada ka warran fal wuduu'a weysada xadidnii iga waran canhu weysada xaggi qaala nebigu wuxuu yidhi maa minkum idinka idinka mid ma aha rajulun ninkaasoo yuqarabu loo soo dhowaynayo waduu'uhu weysadiis alwaduu oo wowga la kordhigo waa almaa-u ladii yutawada'u minhu waa biyaha laga weysaysto biyihiisii weysadaha ruux loo soo dhoweeyaa ma jiro oo fayatamadmadu markaa luqluqda wa yastanshiqu sadaarsada fa yantatiru iska soo fiifiya biyihii uu geliyey ilaa kharrat way soo dhacaysaa khataayaa wejhihi wejigiisa dunuubtii uu ka galay uu ku galay ayaa soo daadanaysa iyo wafiihi afkiisa wuxuu dembi ka galay leanna markaad san daarsanayso luluqanaysay biyahan weysadaa afka iyo sankaba waad marisa wafiihi dhexdiisa maaha wa waa famkii afkii wey wafiihi afkiisa iyo wa khayaashiimihi sankiisa labadiisa dalool su-aasha meesha taallaa waxa weeye wejiga indhaha ku yaallo waa laga yaabaa qofku dembi inuu ka galo wax xaaraama fiiriyo afkana dembi inuu ka galo waa suurtagaloo wax xaaraama uu kaga hadlo sanka labadiisa dalool dembigay geli karaan muxuu yahay muxuu noqon karaa xaaraan ursan karaan soo ursan karaan a xoolo la soo dhacayo udgoon hadduu yara rii dhib ka macayste oo uursado xaaraan ku dhaca marka waa la mid uma idaa qasala markuu mayro wajhahu wejigiisa qofka tukanaya kamaa sidiina uu u mayra amarahu llaahu alla uu faray oo sifadii sharciga ahayd u mayro waxuu iska dhabaqsaday lama rabo dhaqanka soo gaar ah waa sidii alla u amray ma jirta arrinkaasu uma idaa qasala ma dhaqo wejhu wejigiisa kamaa sidii amarahu llaahu alla uu faray ilaa kharat way soo daadanaysaa khataayaa wejhihi wejigiisa dunuubtiisu min atraafi lixyatihi garkiisa timaha ku yaalla fiidooda macal maa'i biyaha la jirankooda kii aan garba lahayn maxay ka daadan dad waxaa jira garka lagu imtixaamo iska xiira laba dhibanimo labadaas qolo way qolyahaasi way qabaan kow nabi maxamed bay khilaafeen sala allahu caleyh wasalam dadka garka xiira waa in ilaahi looga boqo oo garka la daysto dayso garkaaga sunnada nebi maxamed weeyaan sal allahu aleyh wasalam waa isla ogol yihiin culummada muslimiintu mashruucnimada garka in la sii daysto qofka garka xiiraaye nebi moxamed waa khilaafay nabigu sii daayo yidhi adna waad xiirtay waa iskhilafteen adiga nebi moxamed sal alay shaki kuma jiro waxa nebi maxamed uu kugu yeeray inuu kuu khayr badan yahay shakina kuma jiro khilaafka nabi maxamed warkiisa aad khilaaftay inaadan guul ku gaaraynin qodobkaasi waa qodob qodobka labaad gaaladiibaa hataa hadda waxay sameeyeen daraasaad meelo badan baa laga sameeyey astreliya waa laga sameeyey britaniya waa laga samey meelo badan bay ka sameeyeen kulligood baaritaanadaas intaan ka akhriyey waxay isku raaceen garka in la sii daysa diin ahaan u baari ayagu kamaadi ahaan bay u baarayaan qof gar xiran iyo qof gar leh waxay isku waafaqeen intaan ka arkay garka in la sii daystaa inay fiican tahay dhowr qodobna ay u fiican tahay koo waxay yidhaahdeen garka la xiiro jeermiska iyo bacteriyada wuxuu kaga badan yahay musqulaha saxarada iyo kaadida lagu guro garka la xiraa ka bacteriya badan meeshaan ilaahay timuu ugu talagalay wuu ka soo saara difaac bay u yihiin waad la dagaalantay waad riftay waa jartay waa xiirtay eber baad ka dhigta wuxuu u dabacsanaanayaa difaaciisu intuu yaraado inuu cuncun lagu fiidka casho qofkii nabarab mar walba ka soo baxaan uu ku rafaado waa jermis iyo bacteriya nebi maxamed baad khilaafta sal allahu alih wasalam marka rajaha ka sugi inaad ku guulaysatay waa qodob qodobka labaad waxay leeyihiin wejiga biyihiisa iyo xayaatadiisa iyo bahjadiisii iyo quruxdiisuu garku ka qayb qaataa xeeritaanka lala dagaalamana taas ayadaa waxa weeyaan buu cagsi ku yahay qodobka saddexaad wuxuu aada ugu fiican yahay yidhaahdeen baaritaanadooda ay ku qoreen xagga qoyska iyo raganimadana waa ku fiican yahay yidhaahdeen difaaca ragga ayuu ka qayb qaataa oo maxaabad ka weydayba marka dayso faraha ka qaa intaasoo faa'iido ayay sheegeen iyo kuwo kalaba marka faa'iide adduunya waa leeyahay mid aakharena waa leeyahay nabi maxamed baad ku adeecdo ajar baad ka heliyey dayso garkaaga cid hadda gooni kuu raacdaysanayso la garka haddaad aadan xiirin waxbaa argagixisa tahay ma jirtee war garka hala daysto waa astaan ilaahay baa ku siiya waa sharaf dayso garkaaga ayib macnaheedu ma aha qofkii garal aan lahayn hadduu wejigiisa dhaqo inaan dembi laga dhaafayn macnaheedu ma aha taas kama wadno oo wadadaan garba usoo bixin baa jira ilmo yaryar baa jira dumar baa jira ma waxaan leenaha mar haddiidaan gar lahayn xadiisku idma quseeya maya lafihuu ka daadanaya lafta garka ayuu ka daadanaya kii xiiray laftirkiisa ka hor istaagi mayna dembidhaafka ilaahi subxaana wa tacala raxmadda ilahi uma yaqsilu ma mayra yadayhi labadiisa gacmood ilalmirfiqayni labada xusul laga gaaro ilaa kharat way soo daadanaysaa khataayaa yadayhi labadiisa gacmood dunuubtii ay galeen min anaamilihi farihiisa ayay dunuubtii ka daadan macal maa'i biyaha la jirankooda ayayna la daadanayaan biyaha kaa qolqolaya baa dunuubtii aad farahan ku samaysay raacayaan dunuubta laguu sheegayo oo biyaha wejiga iyo kuwa madaxa iyo kuwa garka iyo kuwa lugaha lagu dhaafayaa waa dunuubta adiga ilaahay idiin dhexaysa wixii xuquuqoo aadama uu kugu leeyahay weysana kaa dhaafi mayso salaadna kaa dhaafi mayso waa inaad asagii u tegto qofkii xoolahana kaa dhacay waan ku xantay waxbaan kaa sheegay wawaxa qofkaagii anaa dilay waa inaad asagii inta u tagtay istixlaal ka dalato asagu uu ku cafiyo haddayna taa ahayn xuquuq bani aadam cidna kaa dhaafi mayso uma yaqsilu uma yamsaxu ma masaxo ra'sahu madaxiisa ilaa kharat way soo daadanaysaa khadaayaa ra'sihi madaxiisa dunuubtu ku galay min atraafi shacrihi tintiisa fiidooda ayay ka soo daadanaysaa macalmaai biyaha la jirankooda madaxii aan masaxdood biyaha marisay biyihii meeshaas ayadaa ka soo dhibcay biyahaasay raacayaan dunuubtii madaxaad ku gashay oo madaxan lafta meesha ku taalla maxaa dembiga lagu geli karaa madaxaasoo maskaxda kuma rakibna maskaxdaa ku rakiban wax allaala waxa macaasi indhaha iyo afka iyo adimadaba laga samaynayo meelaha ay ka soo iskumaan baa maankii iyo maskaxdii niyadu ka mid taha marka niyadaada wixii xuma hata aad ku haysay waa lagu daahirinayaa weysada uma yaqsilu ma mayro qadamayhi labadiisa gamadood ilalkacbayni anqowyada laga gaaro iyo odaykaboohisyaha ilaa kharat way soo daadanayaan khataayaa rijlayhi labadiisa lagu dunuubtoodii min anaamilihi farihiisa ayay ka daadanayaan dunuubtii macalmaa'i biyaha la jirankooda madhabka culummada muslimiinta ah oo ahlu xaqa oo ahlu sunnaha wuxuu yahay lugaha in la dhaqaa waajib ah shiicadu waxay leeyihiin maya masax baa waajib ah dhaqitaanku waajib maahe masaxa ay qabaan marka culummada muslimiintu ahlu sunnuhu saasay qabaan waa dhaqitaanka waajib ah dee wixii masixitaan oo markaas duruufu keenta waa meesheeda fa in huwa qofkii qaama hadduu istaago fa sallaa uu tukado oo fa xamida uu mahadiyo allaaha alle oo wa athnaa uu ammaano calayhi alla dushi oo wamajadahu alla uu sharfo biladii shaygiina alla uu ku sharfo huwa alle lahu shaygaas ahlun ahalka u yahay wuxuu alla xaq u leeyahaad ku sharfaysaa ku ammaanaysaa oo wa faraqa uu faaruq yeelo qalbahu qalbigiisa lilaahi ilaahi dartii u faaruq yeelo ilansarafa waxaa weeyaan wuu gadoomayaa min khadiicatihi gafkiisa ayuu ka gadoomayaa ka hay-atihi qaabkiisiioo kale xaalow yahay yoma maalinkii waladatu ay dhashay ummuhu hooyadii salaadiiba waxaad ka baxaysaa adoo dunuubtii lagaa dhaqay oo daahir ah oo lamid ah maalinkay hooyada ku dhashay maalinka hooyadaa ku dhashay saqiir baad ahayd aan lahayn sidii oo kalead ka noqonaysa jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan dunuubtaani la dhaafayaa waa saqaa'irta amaa wixii kabaa'ir ah waxay kaaga baahan yihiin toobadkeen inaad ilaahay u toobadkeentid kagaba faa'iidayso si labadiba aad isu raacisid markaad salaad walba gelaysid toobadda soo tajdiidi salaadaadana tuko halkaa waxaad ka faaideysanaysaa weysada ilaahay dunuubta inuu ku dhaafo sidaa awgeed weysada ku dadaal subaxii markaad soo baxaysi soo weysayso markaad gurigaaga ka soo tegaysid soo weysayso habeenkii markaad seexanaysa weyse ku seexo ilaahay baa dambiga kugu dhaafay salaadana ogow oo qof aan salaada tukani dembi lagama dhaafo sababtoo ah, asbaabtii dembiga loogu dhaafi lahaa asagaaba gafayba oo ka tegey fa xadatha wuu sheekeeyey camar ibnu cabasata bi haadaakan alxadiidi ee xadiidka ayuu sheegay wuxuuna u sheegay aba umamata ninkii abuu umaama ee xadiidka warinayey saaxiba rasuulilaahi rasuulka alle saaxiibkii ahaa sala allahu calayhi wasalam fa qaala abuu umaamata abuu umaama wuxuu yidhi lahu camar buu wuxuu ku yidhi yaa camru bnu cabasata camarkii ina cabasa ahaayow undur ka fiirsa maa waxa taquulu aad leedahay war hoy ereygaaga iyo xadiidkaa sheegaysa ka fiirso nin hadda ka hor saa lagu yiri baan soo mara ka fiirsa waxaa sheegaysa yaa garanaya cabdulaahi cabdulaahi bnu rawax waa sax ninkii ku yirina kuma ah cimraan ibnu xusein baaraka allah fiika waa sax war hoy ka fiirsa waxaa sheegaysay fii maqaamin boos waaxidin oo keli ah miyaa yucطaa la siin haadaakan arrajula ninka waxaanu ajar ah hal meela intaad weysaysatay dembigii dhagaha iyo kii madaxa iyo kii indhaha iyo kii afka iyo kii lugaha iyo wixii o dhan inta la dhaafo markaad ka baxday salaadiina ka yowmi waladadka umuka war waxaanu ajara hal meela in lagugu siiyo see ku dhici kartaa xadiiska ka fiirsa bi fa qaala camrun camar baa wuxuu yidhi yaa abaa umaama umaama aabbihiyow laqad kaburat way weynaatay sinnii da'daydii da'daydii way weynaato horey baan u batay wa raqa wuu jilcay cadmi laftaydiina way jilicday waqtaraba wuu soo dhowaaday ajalii muddadaydii geeridana waa u soo dhawaaday wamaa bi anigana iguma sugna xaajatun wax baahi ah ilaa an akdaba inaan ilaa akdiba inaan ku been sheego calaa rasuulillaahi rasuulka alla sala alla aleyhi wasalam calallaahi alla dushiisa walaa calaa rasuulillaahi iyo rasuulka alla dushi wax baahiyoo saakay ugu xambaaraya inaan alle iyo rasuulkiisa ku been abuurtaa ma jira low lam asmac haddaanan maqli lahayn hu xadiidkan mir rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam aana ka maqli lahayn ilaa maratan hal mar aw maratayni laba jeer aw halaatan saddex xataa cadda ilaa uu tiriyey sabca maraatin toddoba jeer toddoba jeer wax ka badan haddaana ka maqli lahayn maa xadadtu ma sheegeen bihi xadiidkan abaddan weligay ma sheegeen buy walaakinnii anugu samictu waan maqlay hu xadiidkan agtara wax ka badan min daalika wax toddoba jeer ka badan baa nebi moxamed ka maqlay xadiidkan bi sala allahu caleyhi wasalam xadiidkan muslim baa wariyey wuxuuna inoo faa'iideynayaa xadiidkan uu ina tusinayaa inay jiri jireen dad xunafo ahoo wan wanaagsan nebiyullaahi moxamed intaan la soo dirin ka hor sal alla aleyhi wasalam dadkaasoo ka biyadiidsan oo diidan shirkiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala in khayrkii la caabudo ninkaanaana ka mid ahaa waxau kaloo xadiidku inoo faa'iideynayo aan ka qaadanaynaa sida aan sheegnay fadaa'isha abubakar iyo bilaal sidoo kale waxyaalo qaybiyaad ah oo nebigu uu ka warramay sala allahu calayhi wasalama inuu guulaysan doonou ninkan ku ballamiyey markaan guulaysto ii imow sidii uu uga warramay bay noqotay nebigu sal alla alayhi wasalam wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa cilmiga in la dalbo ciddii wax kugu dhaanta aad tiraahdeed cilmiga ibar wixii adiguna aad taqaani aniguna jaahil aan ka hayo i kordhi dalabulcilmi waa fariida inaad baratay weliba waxyaalaha daruuriyaadka waajibku saaran weeyaan waxaa aad ayaan darro u ah dadka inta ugu aqoon daran oo ugu wakhti badan haddana ma yimaadaan aqoonta kama faa'idaystaan meel walba masaajid kitaab laga akhrinayo dad laga yaaba inay wax garanayaan oo masaa la akhrinaya ay ka faa'iidaystaanoo wax weeyaan salaadooda u saxantaa imaanaya laakiin kan laga yaabo inay salaadu ka khaldan tahay oo takbiirtu ay ka khaldan tahay oo allahu akbartu xataa ay ka khaldan tahay muxaadarana ma dhegaysto kitaabna kama faa'iidaysto fadhi kudirku laakiin ku fiican yihi waxaa laga yaaba laba saaco subaxnimo intuu fadhi kudiro dadka qaar u fadhiistaan duhurkii qadada in lagu gaaro qadadana dib ugu soo noqdo markuu soo qadayo shanta salaadoodna wuu tukan salaad khaldan buu tukan fadhi kudirarka laakiin wuxuu ku yaha xariif aad buu u ayaan darro weya saxaabada nebiga waa kuwaana waa socod safar bay u gelayaan markaasay odhanayaan waxaanala baro waxaa naloo faa'iideeyey salaada ha nala baro sakada ha nala baro waa in sidaasoo kale inaguna aan jahliga ula dagaalano aqoonta ugu dadaalo saxaabigu markaan uu leeyahay xadiidkan toddoba jeer wax ka badan nabi maxamed haddaana ka maqleen ma sheegeen macnaheedu ma aha wixii toddoba jeer aad maqashay keliya in la sheegi karo wixii intaa ka yarna aan la sheegi karin ee ninkaanuu qancinaya wuxuu leeyahay xataa wax mar keliya aan maqlay ma ahayn in badan baa rasuulka ka maqlay hawsha sal alla aleyh wasalam alqisatu saadisatu wahalaahuun qisada soddon iyo lixaad islaamu humaamata bni uhaalin radia allahu canhu waa saxaabiga loo yaqaano humaamata bnu uhaalin saxaabigaa islaamnimadiisa humaama hadu waa godantaha humaamatu bnu uhaalin hamsada uhaalka dambe ku jirtaana way godantaha radia allahu canhu can saciidi bni abi saciid saciidkii ina saciid aha wain abi saciid aha waxaa laga wariyey waa saciid oo ina abi saciid annahu asagu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata abuu hureyre ayuu maqlay radia allahu canhu yaquulu xaalo uu leeyahay bacatha wuu diray rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama khaylan farda ayuu diray fardahan la dirayo keligood isma wadaane rag farda fuushan baa la dirayoo asxaaba khaylin farda dadkood baa la diray macnaha dad fardooley ah dadkiioo mudaafoo meesha yaallay baa inta la xato mudaaf ileyhigii booskii la dhiga ayib qibala nejdin ree nejdi xaggoodaana loo diray meelo badan baa nejdi laysla yidhahdaa ciraaq baa ka mid a ardu tihaama qaybo ka mid a ka mid a marka nejdi xaggeeda oo ciraaq dhankeeda laakiin ciraaq laftirkeedaan ahayn ayuu u diray fa jaa-at waxay la timid ciidamadii la diray birajuli nin ninkaasoo min bani xaniifata ree bani xaniifa ah waa qoyskii musalimatulkadaab ka dhashay qoyskaa nin ka tirsan ayaa la keena yuqaalu waxaa la oran jiray lahu ninkaas humaamatu bnu uthaalin magacaasu lahaa humaamihii ina uthaalahaa sayidu ahlilyamaama meesha yamaamo loo yaqaano odaygeeda ayuu ahaa iyo madaxeeda isagaa madax ka ahaa fa rabatuuhu way ku soo xireen hu ninkii bisaariyatin tiir oo min siwaari lmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid a ayaa lagu soo xiray fa waxaa u soo baxay ilayhi xaggiisa rasuulullaahi rasuulki alla sala allahu calayhi wasalama fa qaala wuxuu yidhi nebigu markuu soo baxay maadaa maxay baa cindaka agtaada ahaaday yaa humaamatu humaamow humaama maxaad haysaa fa qaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxaa ahaaday yaa muxamedu muxamedow khayrun khayr waa maxbuus la soo qabtay weliba nin iska caadi iyo hogeeljiraan ma ahayne waa sayidu waxa weeyaan alyamaama yamaamo dhanbu dhan wuxuu ahaa madax waa nin madax ah wuxuu yidhi khayr baan filanayaa hayaa buu qaar baa waxay leeyihiin cindii khayrun wuxuu ula jeedaa wanaag baan hayaayo ma dareemayo inaad wax sharaya dhiba ii geysan doontid wanaag baan kaa filanaya markuu intaas sheegaybu haddana wuxuu bilaaba hadal kale wuxuu yidhi in taqtul haddaad dishid ninkaygaan kula hadlaya haddaada taqtul waxaa dili buu yidhi daa dami nin dhiigu saaxiib reer laandheerahan ka dhashaybi nin madaxweynehana waan aha far haddaa ay saarto isu kaytaabatid waa laygu kaa aariyo adna waa lagu dilibi gees wey nin isdhiibay oo waxa weyaan hantaatacahya ma aha isagoo xiranoo xabsi ku jira buu hanjabaya ragnimadiis cadaysanaya wuxuu ley haddaad idiishid waa lagu dili wa in tuncim haddaad ii barwaaqaysid oo igu galadaysatid inaad isii daysidna tuncim waxaad u barwaaqeen calaa shaakirin nin waxna gudaa waxna garan karaan oo abaal leh haddaad marka abaal inta ii gashay iska sii daysid abaalkaa kaa ilobi maayo waa kuu haynaya in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya almaala xoolo waxaad ii soo xirato masaajidkaaga igu dhaxaysatid xoolo raadis haddaad tahay fasal weydiiso tucda waa lagu siin minhu xoolaha xaggooda xaaluu ka ahaaday maa shita waa ku hantigoynaya haddaad xoolo ahaan ii haysatay ii sheeg wuu isaga tegay hu ninkii rasuululahi rasuulkii alla isaga tegay sala allahu caleyhi wasalam xataa kaana ilaa uu ahaaday bacda alqadi biri gadaashi fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa cindaka agtaada maxaa ahday yaa humaamatu humaamow war bal ii warra maalinkii labaad qaala wuxuu yidhi maa kiibaa ahaaday agtayda qultu aan kugu iri laka adiga hadal waa kii hore sidii hore aan kuu iri weeye oo muxuu yahaa in tuncim haddaad ii barwaaqaysid tuncim waxaad u barwaaqaysaa calaa shaakirin ruux abaal leh wa in taqtul haddaad dishidna taqtul waxaad dilin daa damin in dhiig laho laga dambeeyo wa in kunta haddaad tahay turiiddu mid doonaya almaala xoolana fasal weydiiso tucda waa lagu siin minhu xoolaha xaggiisa maa wixii shita aad doontid fatarakahu rasuulku waa isaga tegey hu ninkii fataraka waxaa isaga tegey hu ninkii rasuululahi rasuulkii alla sal alla aleyh wasalam xataa kaana ilaa u ahaaday min alqadi berri fa qaala wuxuu yihi nebigu berri markuu u yimid maadaa maxaybaa cindaka agtaada ahday yaa humaamatu humaamow fa qaala wuxuu yidhi cindii waxaa ahaaday maa wixii qultu aan kugu idhi laka adiga in tuncim haddaad u barwaaqaysid ninkaygan tuncim waxaad u barwaaqaysay calaa shaakirin ruux abaal leh wa in taqtul haddaad dishidna taqtul waxaa dilin daa damin mid dhiigu saaxiib ah wain kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya almaala xoolana fasal weydiiso tucda waa lagu siin minhu xaggiisa maa shita waxaa doonti fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam atliquu sii daaya humaamata ninka humaamo la yidhaahdo jaraha iyo xarigga kala baxo faraha ka qaadab xarigga ha laga furo ha la sii daayo fandalaqa wuu tegey ilaa nakhlin geed xaggeed baada timir ah qariibin oo ku dhow min almasjidi masaajidka fakhtasala wuu soo mayrta uma dakhala wuu soo galay almasjida masaajidka fa qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane wa ashhadu waxaan kaloon ka markhaati kacayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay oo ilaah la caabudo uusan ahayn wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii iyo ergeygiisii inuu yahay oo uusan wuxuu sheegaya ka been sheegayn oo rasuul xaqa yahay waa tawxiidsa marka waa islaamo hadal buu odhan rabaa marka yaa muxamedu muxamedu waa nin hadda islaamay aadaabta nebi muxamed loola hadlo weli lamuusan qabsan saxaabada waxay odhan jireen yaa rasuulallaahi iyo yaa nebiyallaahi qur-aankana waxaaba ku soo aroortay sidaad isugu qur-aanka alla ku sheega sidaa idinku isugu dhawaaqdaan nabiga ha ugu yeerinina sala aleh wasalam ha ha ugu yeerinina marka meeshuu yaa nebiyallaahi yaa rasuululahi odhan lahaa weli lamuusa qabsan hadduu tawxiidku ku dhawaaqaya magiciisiyo mujarad ah yaa muxamedu muxamedow wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn calaa wajhi l ardi dhulka dushiisa miday ku sugan tahay uu ku sugan yahay wejhun weji abqado laga nicib yahay ilaya xaggayga min wejhika wejigaaga ilaahi baan ku dhaartaye ruuxu wejigiisa aan arko oo wejigaaga aan ka nibca inuusan jirin buushi faqad asbaxa wuxuu noqday wejhuka wejigaagii axabba alwujuuhi wejiyaal midka loogu jacayl badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaya xaggayga saacadda haddaan kula hadlayo weji aan arko wejigaagaan ugu jeclahay buushi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa kaana ma ahayn min diinin wax diini ma jirin abqado laga nicay badan yahay ilaya xaggayga looga nicay badan yahay min diininka diintaada fa asbaxa wuxuu noqday diinuka diinkaagu axabba diini diini midka loogu jacayl badan yahay kullihi dhammaantiis ilaya xaggayga wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn min baladin dhul abqado mid laga nicay badan yahay ilaya xaggayga min baladika dhulkaaga dhulka nebigu kee ahaa waa madiino wadanka nebiga sal lay slam fa asbaxa wuxuu noqday baladuka dhulkaagii iyo beledkaagii axaba albilaadi dhul midka loogu jacayl badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaya xaggayga wa inna khaylaka fardahaagii ayaa akhadatnii isoo qabatay buu yidhi walxaal ana aniguna uriidu aan doonaya alcumrata cumraan u socday buu yidhi famaadaa maxay baa talaa u aragtaa buu isagoo gaal u cumraysanayay weliba yamaamu inta ka cumro usii socday asagoo gaaloo cumro u socdana waa la soo qabtay hadda waa towxiidsaday halkaana waa u socdaye <clears throat> see u aragtaabi cumradaydii nebigu laba waxyaalood buu isugu daray su-aashiina waa uga jawaabay wax ka fiicanna waa u sheega fa basharahu wuu u bishaareeye rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam arrinkan iyo diintan uu qaatay iyo jacaylkan uu nebi moxamed iyo diintiisa iyo waddankiisaba jecel yahay bishaare iyo khayr buu nebigu ugu bishaareeyey sal alla caleyhi wasalam waa tan labaadee wa amarahu wuxuu faray an yactamira inuu cumraysto cumradaadii horo aada wadatay orod sii wada dhammayso laakiin labadii nin laba nin buu kala yahay markii hore iyo hadda markii hore gaal cumraysanayuu ahaayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billahi ba waxba lagama aqbaleen hadda laakiin waa nin muslim ah oo arkaantii waxa weeyaan oofsaday qabuul wax lagu aqbali laha insha allah falamaa goortii qadima uu soo galay makata mako qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga qaa'ilun qof baa hadal soo tuuro wuxuu ku yidhi mid wax yidhaahda asabawta war miyaad gaalowday bu oo haysto ka gaaloobay cidluba awal taagnaah war miyaad gaalowday fa wuxuu yidhi laa maya maana gaaloobin bu waa runtiis ma gaaloobin walaakinii anugu aslamtu waan islaamay maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jiraankiisaan islaamay bu nin diin saxa haystoo diintii ka tago mid kaloo saxa galay ma ahi ee cidlaan taagnaa haddana diin saxaan galay buui intaa markuu yidhi haddana wuxuu yidhi walaa maya maaha inuu islaamnimadii diidan yahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yaatiikum idiin imaan maayo min alyamaamati magaalada yamaamoon odaygeeda ahay xabbatu xintatin hal xabo oo masegeya qamindiyo idinka imaan mayso xataa ya'dana ilaa uu fasaxo fiihaa magaalada waxa dhex yaalloo khayraad ah rasuulullaahi rasuulka albi sal lyi wasalam wax allaala wa magaalada mako waxba kama bixi jirin badarka iyo dalaga iyo waxay uga imaan jireen magaaladan yamaama cunaqabatayn buu kusoo roga xagga raashinkaa ah khalaas dowladaha hadda cunaqabatayn isku soo roga sooma jiraan cunaqabatayn buu kusoo roga keliya wuxuu yahay shardi baa la idinku fasaxaya muxuu yahay nebi moxamed inuu idiin fasaxo ilaahay amarki wax yar gudihii buu mar waxa way nebiga jeclaa oo mar nebiga nibcaa oo mar dowladdii uu madaxda ka ahaa hantideediyo dhan wuxuu ka sugayaa nebi maxamed baa idankeedu ku xoranya sal alay wasalam ilahay baa quluubta gedgediya sidaa awgeed mar walba inaad weydiisatid ilaahay quluubtaada inuu ilaahay khayrka ku badiyo nabi maxamedna ku jeclaysiiya sal lay wasalam xadiidkan muslim baa wariyey wuxuuna inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah masaajidka gaal in la soo gelin karo laguna dhexiri karo inay bannaan tahay soo kani inta la soo geliya laguma dhexirn maqmaqmaalmood buu ku dhexirnaa saddex maalmood buu ku dhexirnaa hadday doono jinaaba ku dhici haduu doono ma isija iyo waxaas maba saddex maalmood buu masaajka nebi maxamed ku dhex xirnaa sal alla alayhi wasalam gaalka marka hadday muslimiintu u fasaxaan soo gelinta masaajidka la soo geliyana maslaxa raajuxo ay ku jirto waa la soo gelin karaa masaajidka qodobkaa ma la fahmo taasi waa qodob ma ku tukan karaa sidii doraadoo kaleeto <laughs> ya ma ku tukan karaa waxaa sugan nabiyullaahi moxamed sal alla aleyh wasalama inuu suuratu wanajmi akhriyey isagoo maka jooga markuu suuratu wanajmi akhriyo ay ku soo degtay waxaa ku jirta suuratu wanajmi sujuudu tilaawa ku jirta sujuudu tilaawaduna waa farac salaada ka tirsan waa cibaado markaasuu nebigu sujuuday cid allaale ciddii nebi moxamed la joogtay gaal iyo muslimba waa la sujuudeen hal nin baa ka soo haray isagu wuxuu nin odayba nin oday aan ma foorfoorarsan karee ciid iyo dhagax iisoo dhibay markaasaa inta yidhi buu iska tuura ma sujuudi karabi anugu ninkii noocaas ahaa gaalnimu ku dhinta kuwii nabi moxamed la sujuuday war sujuudda annagaa iska leh muslimiinta keliyahe faraha nooga qaada nebigu muuse ohan sal aleh wasalam car sujuuda muuse ohan wuu sujuuday gaaladiina nebigu wala sujuuda sal aleh wasalam xadiidku wuxuu inoo faaideynayaa oo aan ka qaadanaynaa horta gaal cibaada kama ansaxdo haduu sujuudo hadduu rukuuco midna wax ka ansixi maayaan masaladan ka hadlayna waxa weeye maslaxa masaajka ma loo soo gelin karaa haa shacaa'irta islaamka intuu arko islaamkaa isugu xiran yihiin salaada quruxdeeda wuxuu ninkaani la islaamay maalmihii xabsiga uu ku jiray dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan oo meeshaa ku arkay wey inuu gaalku marka inta fiiriyo oo arrinkii arko u bogo lacalla ilaahay inuu kusoo islaamiyo waxaa xadiidku inoo faa'ideynaya oo kaloon ka qaadanaynaa ninka gaalka ah hadii xabsi loo soo qabto inay ka mid tahay sharciga ilaahay in la sii daayo dhowr waxyeeloodba waa u bannaan tahay dowladda islaamka inay adoonsato madax furasho inay ka qaadato maxaabiis ay naga hayeen inaan isdhaafsano oan idhaahno kiinaan idiin sii daynanay kaayaga noo soo daaya inaan waxba laga qaadanayo fa imaa manan bacdu imaa fidaan la yihahdo iska taga xor waxba laydinma haysto soo maynaan soo marin soddon iyo toddobaatan iyo dhowr ruux nabi maxamed inta loo keeno maxaabiisa inuu yidhi sii daaye faraha ka qaada nebigu iyo sal alla aleyh wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya ka qaadanaynaa in dadka la cafiyoo la saamaxay inay saamayn badan ku yeelan karto masiirka qofka nicaybkii uu diintan u qabay wax badan ay ka bedeli karto isla markiiba islaamkii diinta ay jeclaysiin karto ninkan humaama asagaa warramayo wuxuu leeyahaa qof aan arka nebi moxamed baan ugu nibcaa diin aan arkana diintiisaan ugu jeclaa buu yidhi wadanna wadanka uu joogo ugu nibca waxa xataa madiine nibcaysiiye waa joogitaanka nebi moxamed uu joogu ah sal alla intiiba inay noqdaan wejiga nabi maxamed midkuu ugu jecel yahay diintiisana diimaha loogu jeclaado magaaladiisana uu magaalooyinka ugu jeclaado waxaa qalbigii sii bedelay cafinta nabi moxamed oo cafiye iyo saamaxaaddaa wanaagsan oo nebigu kula dhaqmay sal alla alyi wasalam waa fii saacatin wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa qofku markuu islaamo mashruuc inay tahay inuu soo qubaysto oo mayrto wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa ixsaanka bani aadamka loo sameeyaa inuu qalbigooda ka tirtiro nicaybka bani aadamka ixsaan u samee wanaag kula dhaqan qowl wanaagsan kula hadal ficil wanaagsan u samee waxa ilaahay ku siiya wax ka tar faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wuxuu kuu noqonayaa sokeeye iyo xigto weliba aad kuu jeceloo kugu dhawaansho badan ixsaankii nabi maxamed u sameeyey baa ilowsiiyey wax allaala wuxuu cuqdad iyo dhibaato qabay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka gaalkaahi hadduu camal wanaagsan oo khayr ah uu doono inuu sameeyo asagoo gaal ah haddana uu islaamo waxaa mashruuca camalkii uu damcaayo niyeystay inuu sii dhammaystiro xagee laga qaadanaya ninkaani cumru u socday gaal buu ahaa wuu islaamay nebigu wuxuu yidhi cumradaaday sii wada sala alla aleyh wasalam su-aasha meesha taalla marka waxay tahay qaybtii niyada ahayd oo hore oo uu soo niyeystay asagoo gaal ah hadda ma ayadii buu sii wadaa mise waa niyo cusub mase laga aqbalayaa tii horeoo gaalnimada ahayd xakiim ibnu xisaan baa nebiga intuu yimid wuxuu nabi allow anoo gaalan waxaan samayn jiray biyey acmaal wanaagsan oo qurubaad oo ilaahay aan ugu dhawaado oo ay ka mid tahay sadaqada qaraabo xiriiriska haddana waan islaama wixii gaalnimada aan sameeyoon ilaahay ugu dhawaan jiray oo dar ilaahay iga ahayd xalaalna ahaa haddaan islaamay wax ma ii taraya markaasaa nebigu wuxuu yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aada hormarsato khayraad ku dul islaamta way ku anfacayaan bi nebi sal ly slam goorba laakiin qofkii gaal ahaa wax wanaagsanna sameeyey islaamayna wuxuu islaamnimada sameeyena way anfacayaan wixii gaalnimadana ilahay waa u laakiin asagoo gaala hadduu samayn jiray waxaas xaggana uusan islaamkii ku dhiman waxba u tarimaayaan nabi maxamed baa su-aal la weydiiyey ibnu ninka la yidhaahdo qaraabaduu xiriirin jiray sadaqaduu ku badnaa nin wanaagsan buu ahaa nabi allow ninkaas wuxuu wanaagaay uu samayn jiray ma anfacaya markaasuu maxaa dhacay hal maalinoo noloshiisa ka mida ah ilahu dhaaf ma oran bu marka waxba u tari maysibu nebigu sal lla alay wasalam ku dhinta waxaa farqi u dhexeeya marka qofkii gaal ahaayo wanaag sameeyey kabacdina islaamay waa anfacayaa wuxuu wanaagaho gaalnimadaa sameeyey qofkii gaal ahayoo wanaag sameeyey intuu gaalka ahaa sidiina ku dhintay oo aan islaamin waxba u tari mayso wuxuu inoo faa'iideeyey dadka maxaabiista ah oo adiga kugu hoos nool shareecada nebi maxamed inay ina barayso in loo sameeyo lutfi iyo turitaan oo si wanaagsan loola dhaqmo raxmad loo muujiyo maadaa cindaka yaa umaama xataa ninkaanu soo ma nin ugaas ah magaciisiibuu nebigu u ilaalinaya waryaa asiir ma leh tuugi inibcaa sooma tihid ma leh nebigu wuxuu ugu dhawaaqayaa umaama umaama iska waran ludfiga iyo dabacsanaantaasa waxaa la rabaa in lagula dhaqmo khalqiga iyo uunka intii istaahishaen lagula dhaqmo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ka qaadanaynaa qofka asiirka ahoo lasoo qabtay masaajidkii haddii la yidhaahaa lagu dhexiroo ha ku xirnaado axaadii xadiidka riwaayaadkiisa qaybo ka mid ah waxaa ku soo aroortay nebi maxamed inuu ninkaa dhaqaalayn jiray sal ly waslam waxaa la siiyo ha loo soo liso wax wanaagsan ha loo taro oo nebigu gacan wanaagsan u fidiyey ayadana waa ina tusinaysaayo qofka dee wanaagga in lagula dhaqmo xadiidku dhankaa wuu inooga faa'iideynayaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa saxaabada nebi moxamed hantidooda qaabkay u isticmaali lahaayeen ayagoo dee xor u ah haddana shareecada nebi moxamed inay kaga dembeeyeen sala allahu calayhi wasalam xoolaha ree yamaamoo dhan ilaa nebi moxamed uu fasaxo meeshaasaan ku hakiyey markaasaa nimanka waxaa lagu fiidka cashigaajo iyo rafaad kufaartii qureysheed nebigay u yimaadeen wixii wareedheh qaraabo xiriiris baad sheegan jirta in lagula soo dira waa la baabaali meeshi laguma dhaqna makahay ee ilaahay baan kukugu dhaarinay ninka nagala hada nebigaa yidhi u u sii daa raashinka u tage waa loo fasaxay idankii nebi maxamed bal ugu fasax haddaysan nebigu hadduusan nebigu u idneenna dhibic kamaysan heleen marka jacaylka nebi maxamed iyo kadabayntiisa wuxuu ka joogay meel aada u sarraysa wallahu aclam w salla calaa nabiyina mxamedin waalih